bsm اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لlh rb العaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamedi walihi wصaxbihi aجmaciin qala الnaظim raximah اllah tacaalى wاlcajuz axdif min murakb wql tarkhiimu jumlaة wda cmr nql wain naweyta bacda xadfi ma xudif albaaqi ystacmil bma fiihi ulif wاjcalhu in lam tanwi maxduufa kama low kana bاlآkhiri wadca tumima faqul clى اlأwli fi hamuuda ya thamuu ya thamii clى الthani biya wاltazim اlأwla fika muslima wajawiz اlwajhayni fika maslama wlاضطiraari rakhamuu duna nida ma linida yasluxu naxwu axmada inta waxaan ku dhex jirnay hadeertaan baab الnidaa ayaan ku dhex jirnay abwaabtii oo ay siga raacsanayd gaar ahaan baabkii tarkhiimka lalahaa tarkhiim oo macnaha xadfu awaakhir munaada munaadaha aakhirkiisoo la xadfo waxaan soo sheegnay in mar xaraf la xadfayo marna xarafka dambe iyo midka raacan in kaana xarfa liinin marna waxaa la xadfayaa waxa weeyaan kelima waa mida hadda aan ka hadlayno marka asoo xaraf la xadfay waa soo sheegnay yaa ayadoo ahayd yaa sucaa yaa laleeyahy daalkiyaa la xadfay ayadoo macnaha laba xaraf la xadfayan mansuur oo kale yaa mansu a laleeyahay waawdi oo xarfuliin a ah, iyo xarf alakhiira laisla xadfa wamaca alaakhir ixdif iladii talaa waataan soo niri inta waxaan ka gelaynaa qeybtii ugu dambeysay oo ahayd xadfu maxaan ku iraa kalima bikaamiliha markaasuu wuxuu ku yihi waxdif xadaf alcajuza dibka dambe xadaf min murakabin murakab dibkiisa dambe xadaf wa qala waxaa yaaraaday tarkhiimu jumlatin jumla in wax laga gooyo wadaa midkan yaa camruna yaa naqala soo guuriyay marka murakabka hadda wuxuu ku leeyahy waa murakab tarkiib masji liannahu tarkiibka hadduu isnaadi yahay ama idaafi yahay waa soo sheegnay duuna idaafatin wa isnaadin mutim aan soo niri oo idaafadii cabdullaahi cabdiraxmaan inta yaa cabdu la yiraahdo araxmaan la goy maayo isnaadna waxaa niri waxaa weeyaan qof baaba jumlo dhamo ficli faacil ka kooban ama mubtada iyo khabar ka kooban lagu magacaabay ayadii la tarkhiimi maayo midda dambe la goy maayo marka maxaa soo haray tarkiibka saddex buu ahay isnaadi idaafi iyo tarkiibi midkii tarkiibkaa soo haray markaas wuxuu ku yiri waxdif xadaf alcajuza dibka dambo min murakabin ka xadaf murakab macdii karib xadara mowta iyo wixii lamid ah marka macdii karib haddii lagu yiraahdo iyo karib ay ka kooban tahay laba kelimo waay midda dambe oo cajuska oo karibka agooy ah yaa macdii aada leedahay markaas waxaawaaye aslan tarkhiibka takhfiif iyo tashiila loogu talagalay marka macdii karim intaad ka dhigad yaa macdii leedahay marka walcajuز axdif min murakabin taas waa waqala waxaa yaraaday tarkhiimu jumlatin jumla in la tarkhiimiyo jumla macnaha waa midii hadda ou lahay wa isnaadin ou soo lahay baaba lagu magacaabay taabata sharan ama lagu magacaabay zaydun munطaliq qofaaba magaciisa intaa la yiri taabata شرا waxa weyaan calaa qowli saabiq inaan la tarkhiiminin waayo oo haddii loo naadi yaa taabata sharaa in la yidhaahdo laakiin wuxuu leeyahy si yar baa laga arkaa in loo tarkhiimiyo markaasuu uri wadaa midkan oo in tarkhiimu aljumla la keeno camrun siibaweyhi baa naqala soo guuriyey camru waxa weeyaan isimka siibaweyhi laqabkiisana waxa siibaweyhi kunyadiisane abu bishrin marka imaamu maalik wuxuu leeyahay in la tarkhiya ma ma ahayn haddii uu yahay calamka haddii jumla uu yahay waataan hore usoo sheegay markaasu uu leeyahay si yar waxaa loo arkaa in loo tarkhiimiyo oo taabada sharan yaa taabada in la yihahdaa dhici karto oo sharantiio mafcuulka aan la gooyo markaasu wxuu le waxaan taas u ictibaarinay liana sibowey naqalahu bacduhum intaqada almusanif calaa dalika waxaa layihi sibowey sooma naqlinin wa akhtaa calayhi lmusanif qaarna waa kaas musanifka wxuu le siboweyhi baa soo naqliyay bacda taxqiiq waxaa laleeyahay lisiboweyhi fii tarkhiimi ljumla qowlaani marka labadii qowl midna waxaa laga fahmaya in tarkhiimkeeda uu banaan midna waxaa laga fahmaya inuusan banaanayn marka musanifka waxa weyaan lagu ceebay maayo oo waxa weyaan axad اlaqwaal alatii nuqilat can sibaweyhi tushcir anahu yajiizu tarkhiim eh, alcalam in kana jumlatan marka sidaas buu marka wuxuu leeyahay hadiiba imaamkii oo naxwiyiinta ahay ouba soo naqliyay waxaa haboon inaan la dhihin ma banaano laakiin in la yidhaahdo waaba lasoo naqliya laakiin calaa qilay ku banaan tahay saas in la yidhaahdo waay wa qala waxaa yaraaday tarkhiimu jumlatin ay idaa kaana alcalamu jumla cibaara can jumla wadaa midkan oo in la tarkhiimiyaan camrun siibawey naqala camrun oo macnaha waxaa weyaan eh, sheikhu nuxaad magaciisi waa ayb marka tarkhiimka anwaacdiis waa kasoo baxnay wuxuu ri wain naweyta bacda xadfi maa xudifa albaaqi yastacmil bima fiihi ulif wa in naweyta haddaad nayeysatid bacda xadfi maa xarafki xadafkiisa gadaashiisa xudifa la gooyey fastacmil isticmaal albaaqiya inta kasoo hartay bimaa fiihi ulifa wixii lagu ogaay wajcalhu ka yeel in lam tanwi haddaadan niyeysanin maxduufan mid la xadfi haddaadan niyeysanin kamaa low kaana isimkii asigoo ah tumima kii lagu dhammaystira bilaakhiri gadaasha dambe wadcan sidaasba inuu ku dhammaystiran yahay marka inta axkaam kalau galay musanifku wuxuu ku leeyahay fii baabi tarkhiim hunaaka lugataani lugatu man yantadir wa lugatu man laa yantadir waa macruuf cinda naxwiyiin waa la yaqaana lugatu man yantadir waxa weeyaan <clears throat> xarafkii tarkhiimka loo gooyey lafdi ahaanba ha laga gooyee ninka mutakalimka wuxuu niyeysanaa ana dalika alxarf inuu joogo oo yacuudu yowman ma lugatu man yantadir wa midka kale waxaa luqatu man laa yantadir xarafkii markii la gooye yaa wuxuu u niyeysanaa maa tabaqa min aismi kaanahu ismu kaamil walaysa hunaaka maxduufun walaa xadf marka haddii labadii luqa la qaato laba xugumay kala qaadana labadii xugumuu ku kala sheega marka wuxuu ku hormariyay luqata man yantadir waina weyta haddaad niyeysatid bacda xadfi maa xudifa wixii la xadfay gadaashiisa haddaad niyeysatid inuu micnaha meeshi joogo fastacmil isticmaal albaaqiya isimka inta kasoo hartay bima fiihi ulifa bimaa ulifa fiihi wixii lagu ogaaday oo waxba kale ha ka bedelinoo xaalkiisa ku baaqiyeel mathalan fiir hadirtaan <coughs> lugatu man yantadir yuu ka bilaabay waxa weye xarafkii dambaa la sugayaa xarafka dambe haddii la sugayo isimka wax ka ka bedelin caaishatu ay ahayd taadi haddii la gooyo yaa caaishu yaad leedahay ayib oo waxaa weeyaan isimka sidii inta kasoo hartay sidii as ahay baad u baaqyeelaysaa ayib maya yaa caaishatu yaa caaisha dheh yaa caaisha isimkii waxaa laleeyahay mabniyun cala adami aladi huwa cala alxarfi almaxduuf yaa caaisha yaa caaishatu baa taad yaad goysa inta kale waxba ha ka bedelin faatimatu ay ahayd taadii baad goysa yaa faatima aada leedahay macnaha waxa weeyaan xarafka markii la gooyo intii kasoo hartay xarakadoodii ku baaqiyeel wabni cala ayb marka jacfar oo kale waxaa lagu leeya luqatu man yantadir ma rabtaa mase luqatu man laa yantadir luqatu man yantadir haddaa tiraa yaa jacfa aad leeda jacfaru ayad radiyaad goydii fadii kordhigeeda ku reeb kaa waxaa weeyaan falbaaqi yastacmil bima fiihu ilif siduu ahay ku baaqiyeel wajcalhu waxaad ka yeeshaa in lam tanwi maxduufan markaan xarafkii la goy haddaadan niyeysanin kamaa low kaana isimkii asigoo ah tumima wadcan sidaasba in lagu dhammaystira bilaakhiri isimka waxaad ka mid dhigtaa inuu asalkiisiba sidaan ahay ousan xaraf ka maqnayn oo kale ula dhaqan haddii xarafka maqan oo tarkhiimka loo goy haddaadan niyeysanin oo aad ka soo qaadid isimka markaan inuu waxba ka maqnayn inta soo hartay waxaad ula dhaqantaa isimka inuu intaas keliyahay waxna ay ka maqnayn marka maxay noqonaysaa jacfar oo kale haddii la yidhaahdo luqatu man laa yantadir yaa jacfu ala leeyahay leesh oo fadi awalkii oo radi markay joogto way kor dhignayd waxaa lagu leeyahay radi iyadoon xarafka aan kamid ahayn aan kamid dhignay ko markaasa waxaa lagu leeyahay waxaan ku binaynay jacfar waa isim calam ah isim calam ah oo mufrad ah maxaa la samayn jiray yubna cala dami marka hadii aanan waxba koranaynin isimka asalkiisa inuuba saddexdan xaraf aan kasoo qaadanayna isim calam maxaa lagu belay jira damo damo marka yaa jacfu dheh yaa caaishu yaa faatimu saasaad leedahay haddaadan xarafka maqan aadan niyeysanin inta soo harta waxaad ula dhaqmaysaa isim kaamil inuu yahay marka hadduu isim kaamil noqdo oo loo nideeyo muxuu noqon lahay aakhirkiisa in la godo jaxfu aakhirkiisa god adiga waxba kaama maqna ila radi maba sugaysidba marka labadaas luqayaa kala jirto haddii yaa jacfar luqatu man yantadir yaa jacfa luqatu man laa yantadir yaa jacfu xaarith luqatu man yantadir yaa xaari luqatu man laa yantadir yaa xaaru eh, hiraqle luqatu man yantadir yaa hiraq luqatu man laa yantadir yaa hirqu wahaakada marka waxa weeyaan labadaas luqa kala jirta buu ku yiri markaasuu wuxuu ku yihi faqul al اlأwali fi thamuuda ya thamuu wya thamii calى اthaani biya faqul waxaad tidhaahdaa calى اlأwali qowlka hore haddaad qaadatid oo luqatu man yantadir fii thamuuda waxaad tidhahda yaa thamuu dheh liannahu daalkii aad xadaftay inta kale sideedu ku baaqiyeel yaa thamuu dheh wa cala athaani midka labaad haddaad qaadatidoo luqatuma laa yantadirna yaa thamiidha biyaa dheh tan hadda ishkaaliyad kaloo gooni ah buu musanifka ula jeedaa inuu kugu baraarujiyo waxa weeyaan isimka haddii uu maa qabligiisa u waaw ahaa daal baa ugu dambeeya laakiin maa qabla alwaaw maa qabla alakhiiri waaw oo maa qablahu madmuum hadduu yahay luqatu man yantadir dhib malaha waxaad leedahay yaa thamuu aad leedahay daalkia iga maqalaan sugow hayaa oo marka yaa thamuu xarfu nidaa yaadi thamuu waxa waay munaada mabniyun cala adam aladi huwa cala daali lmaxduuf intahaynaa minhu fi maxali nasbi laakiin yaa thamuu waxay ahayd luqatu man luqatu man laa yantadir in la yidhaahdo yaa thamuu in la yidhaha iyadanay ahayd ama waawgii damba laga muujiyo oo yaa thamugu in la yidhaahdo marka waxaa lagu leeyahay waxaa la diidaa lama haya fi luga alcarabiya isim ficil ma haya isim aakhiruhu waaw lama hayo marka haddaan daalkii xadafno oon waawgii u baaqi yeelno waxaa ka muuqanayo wixii luga alcarabiya aan ka jiri jirin wax u eg inaan meesha keenay sida marka looga badbaado an yu'taa bishayin laa nadiira lahu fi luga alcarabiya waawdii ugu dambaysa yaa loo badala ya-dii markii loo badalo yaa hadana maxamaa qabligeedii miimkii awal godnaay thamu yaa miimkii waa la kasrinaya thamia liltan waxaa weyaan waxaa keentay duruuf khaarija can nitaaqi tarkhiim ictibaaraad kale yaa thamiin loo yiri laakiin musطalax ahaan waxay ahayd yaa thamuu ina idinliya labadii luqood meesha inay ku kulmaan laakiin midka hore waxaa loo dhaafay yaa thamuu maxay tahay waawga isimkan oo waaw ugu dambeeyo haddii lagu yidhah maya maya waaw uguma dambeeya daalaan sugou haayaa daalaa ugu dambeeya ad leedahay laakiin qofkii yidhi daal ma sugaayo waxaa ku laazimaya inuu yidhaahdo fi luga alcarabiya waxaa ku jira isim oo waaw u dambeeyo oo dambana ay ka horeyso taasna lama ogolo markaasaa waxaa waawgiisi ayaa loo bedelay wa kusira maa qablahu limunaasabati lya yaa thamia la yihi marka waa ictibaaraad kale weeyaan ayib markaasuu musanifku wuxuu ku leeyahay wاltazim اlأwla fiika muslima wajawiz اlwajhayni fiika maslama wuxuu ku leeyahay waltazim laazim alawala wejka hore laazim fiika muslima iyo wixii lamid ah wajawiz ilwajayni labadii wajina banay fiika maslamana ku banay waxa weeyaan midka hore oo ka muslima uu ku leeyahay kulu ismin fiihi taau taaniih utiya biha lilfarqi bayna almuanath walmudakar hadda fiiri wasfigan muslim markuu rag yahayna muslim aa laleeyahay markuu dumar yahayna muslima ala leeyahay marka haddii in la tarkhiimiyo la doono oo xadfu aakhiri kalima tadi laga xadfo waxaa laazim aa lagu leeyahay midan luqatu man yantadir in la qaato leesh oo la yidhaahdo yaa muslima in la yidhaahdo haddii luqatu man laa yantadir la qaato oo yaa muslimu la yidhaahdo waxaa isku darsamayo munaadihii mudakarka ahaa aladii laa tarkhiima fiihi bilmunaada almuanath almurakham fiiri markaas laakiin haddaad luqaad man yantadir ku reebtid oo tiraa yaa muslima haddaad tiraahdid waxaa la ogaanaa inay ta meesha ka maqan tahay liannahu haddii mudakar ahaa lah yaa muslimu ala dhihi lahay mufrad oo nakira maqsuuda bay noqon lahayd ayib laakiin waxaan banaanen meeshan lugatu man laa yantathir in loo isticmaalo fii kuli maa unitha bitaain hiya alfarqu bayna almudakar walmuanath haddii lugatu man laa yantathir lagu tarkhiimiy oo la yihahdo yaa muslimu haddii la yidhaahdo mudakar oo loo naadinayo iyo tarkhiimkii dumarkii oo tadi laga gooye ha isku darsami lahay markaasaa waxaa la yidhi meesha ma imaan karto luqatu man laa yantadir ma imaan karta yajibu an yukhad biluqati man yantadir yaa muslima in la yihahdo waxaa lamid eh xaaritha iyo xafsa iyaa lamid eh hadda xaaritha xaaritha iyo xaarith laba magacay kala yihiin haddii xaaritha luqatu man yantadir lagu tarkhiimiyo oo yaa xaaritha la yidhaahdo in intaa meesha ka maqan tahay waa la ogaana haddii laakiin lagu tarkhiimiyo luqatu man laa yantadir yaa xaariu in la yidhaahdo marka xaari iyo xaaria laba magacay kala yihiin xaariana waa nin magaciisa kale xaarina waa nin magaciisa xafsaa lamid eh xafsa haddii la yidhaahdo hala tarkiimiy biluqati man laa yantadir yaa xafsu ay noqona xafsu ism mudakara u noqonaa markaas yaa xafsa haddii la yidhaahdane ta ini meesha kama taale almuhim إda kaana fi اlsmi taa taأniih utiya biha lilfarqi bayna اlmudakari wاlmuanath waxa weeyaan yajib اlأkhdu bilugati man yantadir lannahu haddii lugatu man laa yantadir la qaata waxaa isku darsamaya mudakarkii oo munaada ah iyo iyo muanathkii munaadaho murakham ha isku darsamay markaasaa waxaa layihi waltazim laazim alawala midka hore oo luqata man yantadir luqadeeda qaada fii ka muslima iyo waxay lamid ah wa jawisi lwajhayni labadii waji banay fii ka maslama maslama nin magaciisa waay ta'da ku jirto lilfarqi bayna almudakar walmuanath ma ah marka maslama waxaa kuu banaan luqatu man yantadir in ku tarkiimso tira yaa labadiiba wax ku darsoomaya ma jirto sidaasay labadii weji ay ku banaan yihiin ayib markaasuu musanif wuxuu iri walidiraarin rakhamuu duuna nidaa maa linidaa yasluxu naxwu axmada warakhamuu way tarkhiimiyoona waxbay ka xadfeen lidiraarin dhibaato awgeed duuna nidaain ayadoo nida la joogin maabay tarkhiimiyeen yasluxu lnidaa u suubado naxw axmed iyo wixii lamid a weeyaan waxaan idhi aslan sidii hadda aan soo dhaafnay atarkhiimu min khawaasi annidaa marka wuxuu ku leeyay musanifka marka qaarkeed waxaa la arkay isim la tarkhiimiyey asigoo aan nidal joogin laakiin shuruud ay u dhigeenoo inuu horta marka hore daruuro yahay waa shardi layskama tarkhiimi karo isim aan munaado ahayn ilaa lidaruura shicir inay keenta mooye kow midda labaad waxa weeyaan inuu asalkiisa in loo nideeyo inay ansixayso oo hadeertan tarkhiimka waxa la geliyey low naadaynaahu la saluxa an yakuuna munaadan midda labaad inuu saddex xaraf ka badan yahay ama taa u taaniitha ay ku jirto saddexdaad shardi haddii laga helo isim aan munaado ahayn in la tarkhiim la geliyaa banaan marka laba musanifka asaaba sheegay midna waxaa weye mithaalkuu ku sheegay markaasuu ku yiri warakhamuu way tarkhiimiyeen duuna nidaa'in ayadoon aan nida jirin maabay tarkhiimiyeen yasluxu linidaau suubado liiraarin liajli diraarin dhibaato awgeed mithaalkeedi waxaa نحو axmada axmada waxa weeyaan waa waa isim wa fowqa halaathati axruf afar weeyaan midda saddexaad anahu saalix linida oo yaa axmadu waa la dhihi karaa marka axmed oon aan ku jirin shicir asagoon ku jirin waxaad dhihi kartaa yaa ama yaa axma ala dhihi karaa luqatu man yantadir ama yaa axmu alaleh luqatu man laa yantadir asigoo sidaas ah yaa waxaa banaan in shicir hadduu soo galo asoo nida aan ahayn in la yihah axma ama axmu in la yidhaahdo waxaa loo soo daliishaday qowl shaaciri lanicma alfataa tacshu ilaa dawi naarihi ariifu bnu maalin leylata aljuuci wاlkhasri lanicma alfataa shaab asaa u nicmo leh la alfataa shaab waxaa u nicmo leh tacshuu aada macnaha ilaa dawi naarihi naartiisa iftiinkiisa aada ku soconayso dariifu bnu maalin ninka tariif ibnu maalig la yidhaahda yaa u nicmole goormou nicmo leh leylata aljuuci habeenka gaajada ay jirta iyo walkhasri khasri macnaha kiliyada marka ay qofka markuu baahan yahay calooshiisa isku dhacayso marka waxaa weyaan kiliyadiisi iyo wixii dhammaa isku dhacsan ulajeedada waxa waaye dariifu bnu maalikin ay ahayd markaasuu tarkhiim geliyo xarafkii dambe kaafkii u gooy markaasaa waxaa leeyahay maxaa loo gooy nidamaba joogte oo hadeertaan yaa tariif ma aha markaasaa iyadoo nida aan ahayn laakiin shuruud yaa laga helo oo maaliga wax laga gooyay yasluxu linidaa wanaadow yaa maaliku liyaqdi calaynaa rabuka yaa maaliku maalik waa loo naadi karaa kow midda labaa saddex xarafu i wax ka badan waay waa labo midda kale shicirka haddii kaafka la keeni lahay waa jabi lahay shicirka in la ilaaliyo awgeed baa kaafka loo goyo diraara keentay intaas marka wada heshay yaa waxaa layihi waa banaan intaa waxaa weyaan tarkiimkia ku dhamaaday weli abwaabti nidaan ku jirnaaye alikhtisaas alikhtisaasu ka nidaain duuna yaa ka ayuha alfataa biithri arjuuniya waqad yuraadaa duuna ayin tilwa al ka mithli naxnu lcurba askhaaman badal altaxdiir waliqraa iyaaka washara wanaxwahu nasab muxadiru bima stitaaruhu wajab waduuna caطfi da lian yansub wamaa siwaahu satru ficlihi lan yalzamaa ilaa maca alcaطfi aw itikraari ka daygama daygama yaada saari washada iyaaya wa iyaahu ashad wacan sabiili اlqasdi man qaasantabad wka muxadarin bilaa in yajcala muran bihi fi kuli ma qad fusila inta waxaan ka gelay in wax la yihahdo ikhtisaas ikhtisaas waxa weeyaan asalkiisa waxaa laga keenay ikhtasa fulaanu fulaanan fulaanan bikada ninkan wuxuu ku gaar yeelay waxaas buu waxaan ku gaar yeelay waxa la yihahda luqada ahaan istilaax ahaan ikhtisaas waxaa lagu yihahdaa qasru xukmi musnadin lidamiirin qasru xukmin musnadin lidamiirin calaa ismin daahirin macrifa yudkaru bacdahu macmuulu liakhas liakhusa maxduufan wujuuban aan ku celiyo qasru xukmin musnadin lidamiiri cala smin daahirin macrifa yudkaru bacdahu macmuulu liakhusa maxduufa wujuuban waxa weeyaan xugum oo damiir loo tiiriyey oo lagu gaabiyo isim daahir ah oo macrifa ah oo gadaashiisa damiirka gadaashiisa imaanayo isimkaas daahirka ahoo macmuul u noqonayo ficil oo akhusu iyo wixii lamide in la sheegana ficilkaas uusan banaanayn kaasaa la yidhahda ayib tacriifkii markaan niriyay maa hiya alahdaaf aw albawaacith cala takhsiis maxaa keenaya takhsiiska dhibaatada keenayso waxaa la yidhi waxyaalo badanaa keeno ama faan yaa keeno ama tawaaduc baa keeno ama tafsiir lidamiiri اlmutaqadim saddexdaasa yaa keeno waana ku imaan doontaa amhiladeedii markaasuu musanifku wuxuu ku yihi alikhtisaasu ka nidaain duunaya ka ayuha alfataa biithri rajuniya alikhtisaasu ka nidaain uu lamid fiya baabu nidaan ku jirna nidahoo duunayaa yaa aana ka horeynin waxaa weyaan ikhtisaaska kulu axkaami الnida taأti fi الاkhtisaas gayra ana xarfa الnida laa yudkaru huna faqط alikhtisaasu gaaryeelitaankii ka nidaa inuu la mid yahay oo duuna yaaya aan wadanin mithaalkii waxaa ka mid eh ka ayuha alfataa oo lamid eh oo biithri arjuniya ka dambayso waxaad leedahay arjuni ayuha alfata arjuniyaada hadda waxaa lagu dhamaystiray waa alifu ilaaq ayuha alfataa akhusu ayuha alfataa faankii waa hadda fiiri sow kuma dhihin min albawaacith alatii tabcathu almutakalima cala istikhdaam usluub alikhtisaas huwa aliftikaar markaasu wuxuu ku leeyahay arjuunii rajay ayuha alfataa shaabi habuu markay dhibaatai wax kugu yimaadaan oo ama dayn u baahatid ama in cadowga lagaa garabtaaga aad u baahatid aniga irajey macnaha itirso waay soomaalidu way tiraahdaa waxa weeyaan aniga itirso macnaha waxa weeyaan dhib markuu kugu yimaado inaan kula qaybsana itirso weeyaan ayib marka hadda fiiri ayu haadaas waxa weeyaan eh, hadda tacriif u fiiri qasru xukmin musnadin lidamiirin hadda arjunii ya-daas yaa ulmutakalim ah damiir waa damiir damiirkaas xugumka loo tiiriya oo irjaa oo rajaynta ah yaa waxaa loo soo guurinaa isim bacdahu oo ayuha alfataadi waa ayuha alfataa marka ayuha alfataa ayudaas waxaa la leeyahay waa mafcuulun lificli maxduufin wujuuba taqdiiruhu akhusu ayuha alfataa adigaan kugu gaariyeela dadka kale ma ah adiga hadday wax kugu dhacaan aniga irajay marka ayudaasa waxaa loo jeedaa maxaan ku ihaha ikhtisaas bimacnaa anaka khasasta hada الrajul bالrajaai bika fi xaali wuquucihi fi makruuhin laa yaqdiru liwaxdihi an yataxamalahu waxaa lamid e calaya ayuha alkariimu yuctamad ou nin yiri aniga korkayga yaa ayuha alkariimu yuctamadu waa faankii waay faankii waay marka qaarkeed xataa baabulcaqiiday galaysa tawaaduci waxaa ka mide eh, ana ayuha alcabdu daciifu muftaqiru ilaa cafwi illaahi ana aniga ayuha alcabd akhusu ayuha alcabd adaciif muftaqiru ila allahi waxaa ka mid eh tafsiir lidamiir waxaa tiri naxnu lcurba aqra annaasi lidayfi waa tan hadduu musanifka sheegi doono marka ikhtisaas kaasaa la yidhaahda alikhtisaasu ka nidaa inuu la mid yahay duuna aan wadanin ka ayuha alfataa ayudaas ha umalaynin in xarfu nidaa tahay ma aha waa mafcuul ayu adawaat nidaa ka mid ma ah ayaa iyo hayaa xuruuf nida kamida biduuni tashdiid laakiin ayudan tii aad taqiinay ayib markaasuu ku yiri waqad turaadaa duuna ayin tilwa al ka mili naxnu curba askhaaman badal markaasuu ku yiri waqad turaadaa in la arkaa dhici karo midkan asiga ah duuna ayin ay waqad oo alfataada ah asha ku jirto in la arkaa dhici karta duuna ayin ayadoon ayi ka horaynin ka mithli qowlika naxnu anaga alcurba akhusu lcurba carabtan khaas yeelaya askhaaman badal dad wax bixiya dadka ugu deeqsiyaanahay marka fiiri aslan waxa weeyaan ikhtisaaska waxaa badan in ayu loo isticmaalo bacdahu ismu xalla bilif walaam lala yimaado saasaa badan markaas wuxuu ku leeyahy waxaa dhici karta isimkii alka ay ku jirtay inuu mar makhsuus loola qasdo isagoon ay ka horaynin intaas kali loola jeeda waqad turaadaa ashan oo alfata ku jirto in la arkaa dhici karta duuna ayin ayi iyadoona ka horaynin ah. waqad yuraa waqad yuraa daa duuna ayin inuu yihahda turaadaas tadeeda macnaweynkuma laha wqad yuraa saas dheh waqad yuraa in la arkaa dhici karto daa isimkan oo alfata oo kale ah duuna ayin asoon ayi ka horaynin tilwa alxaal uu yahay al mid raacayo ka mithli qowlika naxnu annaga alcurbaan ku gaaryeelaya asqaman badal waxaa lagu leeyahay isimka oo makhsuuska ah marka qaarkeed waxaa laga yaabaa sida badan ayuha inay ka horeysa waay haddii la waayo waxaa dhici karto inuu ayadoon ayi ka horeynin oo alkaas keli a raacsan in lagu kaaftoomaa dhici karto waqad yuraa bacd nusakh sidaasay qabtaa nusha kale hadda ka fiiriyey nuskhadana waqad turaa laakiin turaa macno kuma laha waqad yuraa dheh waqad yuraa daa isimkan in la arkaa dhici karto duuna ayin asoon ayi ka horeynin tilwa al uu yahay al mid raacayo mithaalkeedine ka mithli qowlika naxnu alcurba askhaaman badal fiiri hadirtaan curbigii a isimkii noqday ayu kama horeyso laakiin al baa ku jirto naxnu annaga alcurba aan akhusu alcurba carabtaan kaas yeelayaaye askhaaman badal baa nahay dadka wax bixiy dadka ugu deeqsisan marka fiiri naxnu waa mubtada oo damiir ah alcurba mafcuulu lificlin maxduufin taqdiiru akhusu askhaana khabarku naxnude khabarkeedii wa marka oo macnaha ismugaas oo ismu tafdiil askhaa waxaa weeyaan ismu tafdiil marka naxnu askhaa man badal ay mubtada khabar ahayd alcurbadaas waxaa loo soo dhexgeliyay waxaa weeyaan ammaan weeyaan ayib qolo kasta ayadaa isu aragto inay dadka ugu deeqsi badan tahay haddaad aragtid carabta waxyaalaha aan shaki lahayn waxaa weeyaan karamka si gooni a ah bay ay u taqdiiri jirta ninkii karam laga waayane waxa weeyaan eh, nin aada u xun bay ku tilmaami jireen walidaalika nin kastaba wuxuu ka fogaan jiray an yuusafa bilbukhli marka waxyaalaha waxay kamid tahay shareecada islaamka ay jahiliyadi wixii ka jiro shareecada islaamka aada u sii adkaysay uu ilaahay yihi waman yuuqa shuxa nafsihi fa ulaaئika hum اlmuflixuun ninka hadduu bakiil noqdo khayr badan ma lah marka waxaa laleeyahay saddex shardi a laga rabaa marka hore xarfu nidaa inaysan meesha imaanin musanifkaa kuu sheegay duuna yaa uu ku yiri midka labaad annahu laa budda an yasbiqahu shay isimka makhsuuska ah bilmadxi aw اtawaaduc waa wax inay ka horeeyaan hadda fiiri alcurba naxnu ka horeyso alfataa ayuhaa a ka horeyso waa in waxa ka horeeya thaalidka waxa weeyaan isimka makhsuuska ah waa inay alif iyo laam ku jirto tilwa al waa inuu ahaada ayib waxaa la yidhi waxaa dheeraad eh, eh waxaa yara baa la calam inuu ahaado annahu yaqilu kownuhu calaman yani calam macnaha waxa weeyaan axad lmacaarif kan hadda alcurba calam ma aha macrifo waa laakiin calam ma aha macrifa iyo calami iskaga dardarsamayn alcalamu juzءu min almacaarifi walaysa alcalam huwa jamiic almacaarif ma ah ayib waxaa la leeyahay isimka mutaqadimka ah inuu damiir ahaadaya badan aslan ina naxnu iyo in la yidhaahdo isimka kaas inuu ahaadaa fiican marka intaas laga helo yaa waxaa laleeyahay isimka takhsaasaa laga dhigaa marka ayu oo kale hadda hertaan hadday timaado oo ayuhalfataa la yidhaahdo waxaa la siinaa axkaamtii ayudu markii aan midaha soo dhex joognay imaa inay wuslo tahay iyo imaa inay tahay almaqsuudu binnidaa marka labada xaalo waxa weeyaan in ayda mabniyun cala dami ay noqoto isimka la raacsiinayana laba weji ay ku banaanaato intaas waa soo dhaafnay markaasaa waxaa leey ana afcalu kada ayuha rajulu ana damiirkaas oo kale allaahuma kfir lana ayatuha alcisaabatu ayaa laleeyahay haddii haddii ay isimka makhsuuska ah ou geyra ayi noqdo nasbadiisaa waajib waataan soo niri naxnu lcurba askha man badal haddii ay tahayna maxalkaay ka nasbisan tahay lafdiga waa ka godan tahay haddii lafdigaas hayri ayi ou noqdane in la nasbiya waajib waaye naxnu lcurba askha man badal naxnu macaashara alambiyaai laa nuurathu dad badana markay laqbayna naxnu anaga macaashiru lambiyaai baa nahay laa nuurathu laba khabare naxnu macaashira alambiyaa akhusu macaashir alambiyaa ee laa nuurahu marka naxnu khabarkeeda laa nuurahu waay macaashirana makhsuus weeyaan kaasaa waxaa la yidhahdaa markaan ikhtisaas waxaa markaad areegteen yajibu calayna naxnu almuslimiina an nubaadira ilaa taacati اllaahi haddaa tiraa fiiri dad badan oo khudaba ah markay yidhahdaan yajibu calayna naxnu lmuslimiina an nafcala kada waxaa leey sheekhi eber waa maanta naxwadii wuu gafayo ninka mubtadiga wuxuu leey naxnu waa mubtada almuslimuuna khabar bay ahayd jamcu dikr saalimna waaw baa lagu godaa marka inuu yihahdo yajibu calayna naxnu lmuslimiina inuu yidhaahdo khaladka foon xun ma jirto lianno baabulkhtisaas maba maraninba macnihiina wuu ka maqan yahayo insa naxnudan almuslimuuna khabar aysan u ahayn oo ulajeedada aysan ahayn in laga waramo annagaa muslimiina lagama waramay laakiin waxa waaye yajibu calayna naxnu muslimiin an nubaadira ilaa tanfiidi awaamir illahi atiri an nubaadiradaasa khabarkee naxnu yajibu calayna naxnu macaashara muslimiin ama naxnu muslimiin an nubaadira marka muslimiinta akhusu muslimiina sidaasay noqonaysaa marka qofka waxaa fiican haddii baab min abwaabi naxw uu kusoo maro inad hadalkaada ku darsahaysid xataa yastaqira macnaahu fii dihni haddaad baabulikhtisaas maanta martid oo asaaliibta ah markaad wax qoraysid ama markaad meel wax ka akhrinaysid aadan ku darsanin surcana maa tansaahu waa ciyunba waa kaa sidii waxaa la yihahdaa cilmiga sidiisaba ku camalfal haddii hadda sunan maanta lagu akhriyo oo sunantii maanta lagu akriyay aad tadbiiqeeda bilowd weligaa sunadaas ma iloobaysid laakiin haddaad sunadii ku camal falin way kaa baaba-eysaa cilmiga sidiisaba camal u yeela sidaas waa naxwada naftigeedina ayib altaxdiiru waliqraa aan galaynaa taxdiirka yani ugudigid waay iqraana waxa weeyaan ku boorin labadaasaan haddirtaan galayna marka taxdiirkii wuu soo hormariyey taxdiir waxaa la yidhaahdaa luqa ahaan atakhwiif wa taxdiir taxdiir luqa ahaan atakhwiif qofkii wax looga lagu cabsi geliyaa la yidhaahda isilaaxa cinda naxwiyiinna tanbiihu lmukhaaabi calaa amrin yajibu lixtiraazu minhu tanbiihu lmukhaaabi ninka lala hadlayo lagu baraarujiyo calaa amrin lagu baraarujiyo yajib lixtiraazu minhu inuu dhowrsada ay waajib tahay ayib kaasaa la yidhaahdaa markaasuu wuxuu leeyahay iyaaka washara wa naxwahu nasab muxadiru bima stitaaruhu wajab wa duuna caطfin dali an yasub wamaa siwaahu satru ficlihi lan yalzama ila maca alcaطfi aw itikraari kadayqama dayqama yaada saari iyaaka iyo washara iyaaka iyo washara wanaxwahu iyo wixii lamid eh yaa nasaba uu ku nasbiyey muxadirun mid wax uga digayo bimaa ficiluu ku nasbiyey istitaaruhu inuu qarsoomo wajaba u waajibay marka wuxuu ku leeyahy iyaaka washara mithaal waay iyaaka washara iyo wixii lamid eh yaa ninka muxadirka oo wax ka digayo yu ku nasbiyey lan muxadirka asaa isticmaala lafdigii ninaan leehay iyaaka ayuha shaab washar warniyahu shartaan kaaga diga cawaaqibteeda waa dhib badanta iyaaka washar shartan dadka adigu horkacaysid iska ilaali markaasuu wuxuu ku yiri iyaaka washara lafdigaas iyaaka washara iyo waa naxwahu yaa nasaba muxadirun mid wax uga digaya uu ku nasbiyey bimaa ficil ku nasbiyey istitaaruuhu in la qari wajaba iyaaka washara aan ku leeyahy laakiin kuma dhahay ixdir ixdar iyaaka washar oo ficilkii iyaaka lagu nasbilahay meesha ma keeni kari taasuu hadda musanifka u jooga marka waxa weeyaan marka hore wuxuu kaaga bilaabay haddii adawaadka taxdiirka loo isticmaala iyaaka iyo akhawaadkeeda ay tahay iyaaka iyaakuma iyaakum iyaakuna iyaaha iyo wixii lamid eh wajaba idmaaru nnaasibi iyaa iyo caamilkeeda lama keeni karo iyaadaas waxa lagu soo cadfo sida hadda iyaaka washara uu u yiri oo kale ama aan wax lagu cadfino waxaa tiri iyaaka an tafcala kada haddiiba lafdiga iyaaba ay tahay oo ninka muxadirka uu isticmaalayo yajibu an yuxdafa alcaamilu fii iyaaka annaasibu laha markaasuu kuri iyaaka washara iyo wanaxwahu wixii lamide eh, iyaakumaa iyo iyaakum iyo wixii waaye nasaba muxadirun mid wax uga digaya ku nasbiya bimaa ficil istitaaruhu wajaba marka iyaaka washara haddaan ihaahdo waxa weeyaan iyaa mafcuulu lificli maxduufin wujuba taqdiiruhu ixdar iyo wixii lamid ah waay wshara wabtacid shara hadana asharadaasna mafcuulu lificli maxduuf kala waay taas waxa weeyaan waa markii iyaaka loo isticmaalo waay ayib wa duuna caطfin daa lian yansub wamaa siwaahu satru ficlihi lan yalzamaa wansub nisbay daa xugumkan kan eh lian liiyaa u nisbay duuna caطfin ayadoona caطfi jirin wamaa siwaahu waxaa wixii kasoo harayne satru ficlihi ficilkiisa in la asturo lan yalzama laazimi maayo hadda waxa weeyaan hadda iyaaka washara waxaan soo sheegnay iyaa lafdigii oo wax lagu cadfay washara lagu cadfay waxaa lamid abuu ku leeyahay ayadoon wax lagu cadfin oo iyaaka an tafcala kada baan ku yiri waxba laguma soo cadfin ayadana waa lamid oo ficil maxduuf ayaa lagu liiyaa u nisbay wadaa xugumkan asiga ah unsub nisbay liiyaa u nisbay duuna caطfin ayadoon waxba lagu soo cadfin xataa iyaaka an tafcala iyaaka washara ayadoo wax lagu soo cadfin ayadoon lagu soo cadfin marka haddii lafdiga aladi اstukdima lلtaxdiir in kaana lafdaة iyaa yajibu xadfu caamiliha sawaaء cuطifa calayha shay ka qowlika iyaaka washar aw lam yucطaf calayha bishay ka qowlika iyaaka an tafcala marka iya hadiiba yahay alusluub اlmustakdam litaxdiir yajibu xadfu caamiliha liannahu haddii la sheegi lahay oo la dhihi lahay ixdar iyaaka waxa weeyaan waa ay noqon lahayd ayadoo damiir munfasil ah damiir mutasil la heli karo damiir munfasil la keeni ixdar iyaaka macnaa uxadiruka yaaba kaga filnaan lahay kaaftay isu bedeli lahayd ayib markaasuu ku yiri wamaa siwaahu wixii iyaa ka soo haray satru ficlihi ficilkiisa in la asturo lan yalzama laazim ma aha wixii ka soo haray maala hadaan ku iraahdo yaa fulaan rasaka sayf war madaxaada seeftaka ilaali rag baa meeshaan maalan ku marka madaxaada hoos u dhigaan rabaa inaan ku iraahdo markaasaa waxaan ku leeyahay rasaka wsayf rasaka mafcuulu lificli maxduuf taqdiiru maazika macnaha ka weeci waay ayib hadda fiiri marka hadda taxdiirka waxaa loo isticmaalay lafdi rasi waay iyaa ma aha maadaama lafdigii rasi iyaa uusan ahayn jaaza xadfu lficli oo aad tiraa rasaka wsayf wajaaza dikru lficli maazi rasaka waxdar min asayf inaan ku iraahdo inan ficilki sheegana waa heli karaa in la gooyana waa la heli karaa liana alqariina tadulu calayh labadaba waa kuu banaanya markaasuu ku yiri wamaa siwaahu iyaadi wixii kasoo haray satru ficlihi lan yalzama in ficilkiisa la asturo laazima laakiin waa la laakiin calى sabiili dikri wujuubkiisa ma aha labadiba taas waay markaasuu wuxuu ku yiri ilaa maca alcaطfi aw itikraari inuu cadaf jira maahin cadaf hadduu jiro waxa weeyaan in la gooyo yaa waajib ah ficilki ayib ilaa maca alcaطfi mithaalkii horo cadfigi waxa weeyaan waxaa ka mid eh mithaalkii hore baan aan meel kale ka bixinay sababta waxa weeyaan ra'saka wasayf waa macduufki waa lama rabo waxaan ku leeyahay iyadoon tii hore wamaa siwaahu satru ficli lan yalzama amhiladeedu waxa weeyaan alasada ra'saka batnaka oo kalean ku leeyahay alasada bmacnaa ixdar اlasada waay alsada markan waxaa weeyaan ficilki waa la sheegi karaa oo ixdir asada waa la dhihi karaa ama waa la goyn karaa alsada inaan ku iraahdo waa la fahma inaan kuu digowhayo kaas waa midka wamaa siwaahu satru ficli lan yalzama kii aan ku miithaalina khalad buu ah oo ani rasaka wasayfka taas miithaalkaas uma ah haddaan waxaan heli karaa inuu ku ihaahdo eh, abcid rasaka min asayfi inuu ku ihahdo sheega waa heli karaa laakiin in la sheego in la goyo labada waa banaan yihin laakiin waxaa lagu yihi ilaa maca alcaطfi isimki iyaana ma aha eh, laakiin wax baa lagu soo cadfay waa mida aan lahayn rasaka wasayfa fiir rasaka waa isimkii oo macnaha oo taxdiirka ahay waa waxaa lagu soo cadfay asayfa lagu soo cadfay yajib اxadfu ilaa maca alcaطfi caطfiga iyo wixii oo lamid ah mooye caطfiga yajibu xadfu caamilihi oo waxaad dhihi kartaa waxaad leedahay rasaka wasayfa ma dhihi kartid maazi rasaka wasayfa oo ficilkii rasaka nasbiyey lama keeni karo mithaalkii hore aan soo dedejina ma ah ilaa maca oo cadafkaas oo ficilkiisa in la sheega ay banaaneen tii hore waxay ahday sadru ficli lan yalzama laazim ah ilaa maca alcadfi oo in la satri ay laazim tahay mooye aw itikraari tikraar soo celcelin haddii lasoo celceliyo caamilka in la gooyaa waajib mithaalkiisi ka dayqama dayqama yaada saari ninaad u dardaarmisa nia oo habeenkii guuraynayo yaada saari ninka habeenkii guuraynayo adayqama dayqama war libaaxa libaaxan kaaga digaya marka haddii la dhihi lahay adayqa saari labadii waa banaanan lahayd oo la yihahdo uxadiruka min adayqami yaada saari in ficilkii la sheega waa banaanan lahayd in ficilkii oo la gooyana waa banaanan laakiin haddii lasoo celceliyey atikraar yaquum maqaama alficli اmaxduuf falaa yajuuzu eh, dikru اficli huna adayqama adayqama yaada saari sidaasaad leedahay markaasuu musanifku wuxuu yiri washada iyaaya wa iyaahu ashad wa can sabiili qasdi man qaasantabad washada waxaa shaad noqday iyaaya in la yidhaahda anaa isu digay wa iyaahu asaan u digayane ashadu waa ka shaadnimo badan tahay waman qaasa ninkii qiyaastane intabada wuxuu ka dhacay can sabiili qasdi waxa weeyaan taxdiirka sidiisaba nin adiga ku maqlayo kaasoo horjeedo mukhaaab ah yaa loo isticmaala fiiri iyaaka ninaad wax ugu digay laakiin nin asiga wax isaga diga ma daaci ilaa an tuxadira nafsika bilafdi qalbigayba wixi kaaga jiraanbo waxaa lamid eh ninba kaa maqanbo fulaan waxaan ugu digaa eh, leesh alfaa'ida minhu idaa kaana laa yasmacuka markaasuu wuxuu ku yidhi washada waxaa shaadoobay iyaaya in tira iyaaya walasad aniga libaaxa isaga digaya inuu dee iska guryama uu yahay keligiis iska hadlay oo wixii qalbigiisa ku jiray uu iskaga celcelinayo waa goonigeeda laakiin taxdiir oo la dhihi karo qawaacidiisa lama ah wa iyaahu ashad in nin maqan looga digane oo layidhaahda iyaahu walasad asiga libaaxan ugu digaa waxa weeyaan asigana waa ka shaadnimo badan tahay waman qaasa arintaas ninkii qiyaastana intabada wuxuu ka dhacay can sabiili qasdi ulajeedada jidkeedu ka dhacay marka waxaa leeyahy taxdiirka asalkiisa mukhaaab inuu ahaado waay waxaa mutakalim inuu u yimaado ama qaa'ib waa naadir oo waxaa laga maqlay baa layidhi iyaaya wa an yaxdifa axadukum اlarnaba aharkan waxaa laleeyahay cumar bn khadaab baa laga wari baa layidhi oo wuxuu hadalkiisa bilaawgiisa ahay litudka lakum اlasal wاrimaax wاsihaam wa iyaaya wa an yaxdifa axadukum اlarnab litudka lakum اlasl macnaha midiyaha ladinkugu gowraca iyo warimaax warmaha iyo wasihaam gamuunanka afkooda intaas wax waa lagu gowrici karaa wa iyaaya aniga waxaan isaga digaa iyo wa an yaxdifa axadukum axadkiina inuu tuuro alarnaba bakaylihii in dhagax lagu dilo oo culays lagu dilo aan idinkaga digaa taas macnaha dabxigeeda ma xalaal noqonaysa waay ayb taasna waxaa kamid ah layidhah taas waa iyaayadii baa shaad noqotay waxaa kasii saadsan qowl الرجل إذا بلغ الرجل الستيiن فإyاah وإy الshawaabi وإy الshawaabi إذا بلغ الرaجuل ninka hadii uu gaaro sitiina faإyaahu waxaan ugu digayaa n ugu kala digaya وإy الshawaabi gabdhaha yaryar haduu lixdan gaaro inuusan gabar yar isku guursanaan ugu digaa buuri macnaha waxa weeyaan gabadhina طaaqadeeda mutajadida wa hiya turiid man yushbicuhaa shahwة wاrajulu ida balaga sitiina yadcufu yowma bacda yowmi xataa laa yakaad an yaأtiyaha jimaaca marka sidaas baa wuxuu le waan ugu digaya faanku raadsasho lama rabo odayaasha soomaalida waxay yaqaaniin caado ah markii qofkii u toddobaatan sideetan gaarta odayaashiis ula fadhiista gabar yaraas uu soo guursana macnaha dhaqaale iyo waxbuu leeyahay cid reer tabareed ah you dhaqaalaha inuu eh, yuu ku khaldaya gabadhoodii yaruu guursanaya markaasuu wuxuu iri waxa weeyaan eh, marka odayaashii la fadhiya wuxuu le maanaha kugu faac gabar yar baanban hadda guursadayo waa kaasa hadirtaan ilmo dhalan bilaabay ficlan waa ka dhali karaa maafi ayii sheeg oo qofkii eh, shahwadiiba u leeyahay shahwada shardi umaha xataa jimaac xataa hadii a eh, lagu aadiye way ka dhalaysa marka laakiin qofkii oo gabadhi ahayd hal hiya taxaqaqat ragbatuha badanaa waxa weyaan caalamka waxa weyaan gabdhaha fasaada xataa waxay u badan yihiin eh, nin baa la weydiiyo waxaa layidhi oo nin xun a malaha taqriiban a layidhi yaa ugu fasaad dumarka yaa ugu badan wuxuu iri annaga hadeenahay dadka fasaadka dumarka daba wareegto waxaan raasanaa buuri gabaryar oo duq waayeel uu qabo habeenkii cishaha markii laga baxa haddii xataa wax isku dadayo isla markii waayeel horeyuu ka jiifana gabadhi nacaawo waa soo jeedaa markaasaa taleefoon iyo ballan iyo waxbaa lala galay iyo naag garoob a ah buuri oo nina inta soo aragtay haddana la furay aan waxbana aan haysanin oo wixiina horey ugu baratay labadaas badana inay diinba leeyihiin mooye badana kuma celisa bay yihaahdeen marka qofkii waxaa weyaan haddii da'daas uu gaaro inuusan badaas isku gelin sidaasa u fiican hadalkaas waa hadal meesha ku jira markaasuu musanif wuxuu uri waka muxadarin bilaa in yajcala muqran bihi fi kuli ma qad fusila wajcal ka yeel muqran bihi mid laysku booriyey ka muxadarin mid layska diigay oo kale ka yeel bilaa iyaa adoo iyaa aan isticmaalaynin fii kuli maa axkaam dhammaanteed qad fusila waxaa lagu leeyahay aliqraa ka taxdiir waxa weeyaan meeshii wax lagaaga digi lahay aa lagugu boorinaha inaad qabatid axkaamtii oo muqraha maxaan idhahda oo taxdiirkii kulligeed intay imaanaysaa laakiin kan iyaa looma isticmaali kara buu ku leeyahay markaasuu ku yiri wajcal yeel muqran bihi mid laysku booriyey ka muxadarin oo kale ka yeel oo bilaa iyaa iyaa aan wadanin fii kuli shay fii kuli maa dhammaantiisa axkaam dhammaanteed qowd fusila loo soo kala bixiyey marka waxaad leedahay nin baad leedahay akhaaka akhaaka war walaalka laazim walaalka inaad laasimtid marka haddaad tikraarisid oo tiraa akhaaka akhaaka haddaad tidhaahdid tikraar weeyaanoo yajibu xadfu lcaamili ilzam akhaaka ma dhihi karaysid markaas haddii akhaaka aad tiraahdo uu cadaf jirin ama tikraar jirinna yajuusu dikru lcaamili wa xadfuhu akhaaka ilzam akhaaka waa dhihi kartaa akhaakana waa dhihi haddii cadaf ou jiro waa lamid waxaad leedahay akhaaka walixsaana ilayhi waxaan kugu boorinayaa walaalka inaad laasimtid ixsaan aad u samaysid ilzam akhaaka wa axsin ilayhi ixsaanan ayadana waa la goynaa liannahu cadaf baa marka ida kurira aliqraa ka akhaaka akhaaka yajibu xadfu caamilih wakadalika idaa cuطifa calayhi shay akhaaka walixsaana yajibu xadfu caamilih wixii ka soo haray waxa weeyaan yajuusu xadfu lcaamili wa dikruhu waxaa ka mid eh asalaata jaamicata fii man yansibuhuma asalaata haddaad tirahdid haddii aan ihahdo asalaata salaata jaamica yajibu xadfu lcaamili haddaan asalaata keligeed iraadana waa banaantahay inaa uxduru salaata jaamicatan inan iraado waa banaan tahay wallahu aclam sal allahu wasalama calaa nabiyina muxamedi waaalihi wa saxbihi ajmaciin